maalinkaaba lagugu lamaanayn waxay saas tahay sharcigu wuxuu xukumo haadihi wa haadihi sawaawi waa isima yihiin athaniyatu wadirsu sawaaun foolka iyo gowsku isku mid weeye iyagana shanshan baa laga qaadi muudixada lafta caddaysayna waxay ku sugan ku jirtaa xadiidkii abubakr bni camr bni xasmin wa fi lmuudixati khamsun muudixadaasi asal ahaan waa nabarada madaxa iyo wejiga ku dhaca ee lafta cadeeyaa la yidhaahdaa kuwa dhudhunka iyo gacanta ku dhacee laf cadeeya muudixa lama yihaahdo cinda jamhuuri ahli lcilmi say u badan yihiin wa fii kulli cudwin xubin kasta oo laa manfacata fiihi wax faa'iidaa ah aan lahayn xukuumatun qadar baa waajibi qofka qaadigii iyo ahlulkhibraha loo keenay baa waxu qiimayn oo waxu qadari xukuumataasaa la yidhahdaa mararka qaarkood waxay ku leeyihin xukuumata cadlin qof caadil ah oo dhexdhexaad oo khibrad la kaashanaya baa qofkaa wax u soo qiimeynaya o u soo qaadaya xubinku inuusan manfaco lahayn waa dhici kartaa in manfacadiisu sharcan ahaan ama aadamaha iyo uunka khilqiya abuur ahaan aan wixii caadiga ahaayee la yaqiinay uusan ahaynna waa noqon karaa inuusan manfaco lahayn dhibaato gaartay baa keeni karta gacantii naafay noqotay way qallashay iliga wuuba qalalo wuu madoobaaday waxbaba ma goyn karo wax ma qaban karo dhegtani wayba qallalan tahay oo iyadu waxaa weeye isfoolxumayba meesha ugu taallaa haddii la rabo laakiin la-aanta inay dhaanta laga yaaba waxyaabaha waa keeni karaan inaynan intaa midna ahayne gacanta shan farood oo min tobanaa lagu ogaa soo maaha lix hadday noqdaan oo tii lixaad intay ku qabtaan ay kaa gooyaan shantii farood way joogaane iyada tajibu fiihaa xukuumatun xukuuma waajibaysa hadday dhaguhu laba ma noqon karaan calaa kulli xaal xubin zaa'ida ah hadduu jiro cudurgaa zaa'idkiihi xukuumatun wey waa la qadariya waa la qodayn wa diyatu lcabdi taa intii xorka ahaa wey wadiyatulcabdi addoonka magtiisu qiimatuhu waxa uu gooyo wey wuxuu suuqa ka gooyo weeyaanoo addoonku aadamaha iyo xoolaha axkaamta mucaamalaadka xooluhu u badan yahay xoolaha xaggooda buu u badan yahay xuunka sharciga asaasa adiguna samicna waa acnan baa kuu furan wax kale kuma furan marka wadiyatulcabdi qiimatuhu weeye inta uu suuqa ka goyn lahaa haddii la gado baa qofkii dila laga qaadayaa wadiyatuljaniini ilmaha caloosha ku jira magtiisu alxuri ee xorta ahaa quratun weeye qura maxaa la yidhaahdaa cabdun aw amatun addoon ama addoon weeye isagana waa qisadii asaxdaye xadiid nabiga saxeen ku yiilay weeye nabig alay slam wuxuu xukumay ilmaha caloosha ku jiray baa nabar baa lagu dhuftay ilmihii oo meydaa soo dhacay ilmihii sidaa ku soo dhacay waxaa boqol kiiba boqol inuu noolaa oo nolol ku dhalan lahaana lama hubo oo nabarkan u dhintay inuu sidiisa kaleba oousan marka horeba naf ku jira uusan nolol isagaba dhasheen baa laga yaabaaye quratun baa ka waajibaysa cabadun aw amatun ka waajibaysa marka waxay yidhaahdeen quradaasi waxay u dhigmaysay waagaas riwaayadka qaarkood sida ay tilmaameen oo haddii aan la haynin khamsun min alibili ah shan geelay ahayd bay yidhaahdeen shantaa geela ah waxaa loogu qiimeeyey markii shantii loo loo eego magta hooyadii oo kontan ahayd imise u dhigantaa shantii boqolkiiba toban sooma toban meelood meel wey boqolkiiba haddaba toban meelood meel magta hooyadii weeye ilmihii janiinkii xorta ahaa oo guratun cabdun aw amatun fain lam yajid fa khamsun min alibili bay yidhaahdeen shan geelaa laga doonayaa shanta geela ana hooyadii oo xor ahayd oo magteedu konton ahayd boqolkiiba toban bay bayga dhigantaa iyo cushur bay bayga dhigantaa saas darteed wadiyat ljaniini ilmaha caloosha ku jiray iyo magtiisa alraqiiqi addoonkaa cushru qiimati ummihi hooyadii qiimahay goyso toban meelood meel weeye qiyaasan cala aljaniini alxuri baan uga qiyaasanaynaa ka hooyadii magteeda toban meelood meel sow ma ahayn kana hooyadii qiimaheeda toban meelood meel baanu ka dhigaynaayo mas'aladaa horaa nuga qiyaasanaynaa oo haleeshiinaynaa ayay fuqahada fuqahadu ay leeyihin raxmat ullaahi calayhim halkaasaan ku daynaynaa caawa wallahu aclam subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa ilayk bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa rasuulihi alamiin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin wman tabicahum bixsaani ilaa yowmi iddiini amaa bacd waxaan soo gaarnay halka uu yihi faslun oo ku saabsan waxaa curfiga nusuusta iyo fuqahada loo yaqaano fi lqasaamati qasaamadu waa min alqasam oo labadii dhinacee wax isku hayay ayaa mid waa midkood dhaaranaya haddii uu dhaartii ka baqana dhinaca kalea lagu celinayaa waxa laysku haystana waa dhiig qof la dilay oo dad loo haysto caddayn rasmi ana aan loo haynin laakiin ay jiraan waxyaabo tilmaamaya in qofkan la dilay dadkan iyo aaggan iyo dadkan la haystaay aanu ka dheerayn dhiiggiisu astaamiya calaamadaa jira masaaha cadayn ku filan inshaa allahu kitaabu dacaa walbayinaad baan kaga hadli doonaaye maqsadka iyo hadafka shariicadu dadka qof waliba xaqi uu lahaa inuu helo wey haddii ay dhacda xaqiisii waxyaabo tilmaamaya xukunna caddayn ahaan aan ku fillayn inay jiraan qaababay shariicadu u xallisay ee ula dhaqantay bay leedahay masalada ka qaacid ahaan iyo faahfaahinteeda iyo adilo iyo xujaj ereyga aan idhi u raadintiisu waxaad qaybo ka mida ka helaysaa labada kitaab ee kale ah aطuruqu اlxukmiya fi siyaasati sharciya alxaafid ibn اlqayim aljawsiya uu leeyahay iyo kitaabka la yidhahdo tabsiraة اlxukaam fii usuuli اlaqdiyati wa manaahiji اlxukaam ee ibni farxuun ilmaaliki uu leeyahay jinsul adilla markay ka hadlayaan iyo maqsadka iyo hadafka shariicadu waa wixii sida ugu fiican xilliga iyo zamaanka iyo goobta la joogo qofkan xaqiisii lagu gaari karo waxuunna lagu xaqiijin karo iyadoo dulmi iyo xadgudub laga fogaanayo taasaa asaaskaa inshaa allahu intaa wixii ka badan waxaan kaga hadli doonaa kitaabuulbayinaati bayinaadka iyo markhaatiyada iyo isqabsiga iyo aymaanta dhaaraha markaynu gaarno laakiin waxaad ogaataa mar kastaba qaaciidadu waa aslulbaraa'a qofkan inuusan waxba dembi gelin weeye ilaa caddayn ku filan loo helo ama caddayn kala dhiman loo helo haddaad qaadi iyo xukun joogtana waxa kow qadiyadi ka bilaabato xukunkeedana aada ku ogaan karto yaa la haystaa yaase wax haysta inaad kala ogaato wey saa darteed bay fuqahada qaarkood yidhaahdaan tamyiizu xaali اlmuddaci wاlmuddacaa calayhi jumlaة اlqadaa'i waqaca qadaha iyo xukunka duubduub yaa la haystaa yaase wax haysta inaad kala socdo baa asaas iyo lafdhabar ah haddaba qofkii waxaystay albayinatu cala almuddaci caddayntu waxay noqon kartaa mid dhammaystiran iyo mid kala dhiman labadaba tii kala dhimanayd qaybaha dhiigga la xiriira baynu caawa maraynaa qasaamaa la yidhaahdaayoo wuxuu yidhi waida qtarana hadday la xiriirsato bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa uu qofku qof ama koox uu ku sheeganayo inay dhiiggaas qofkaa ka dileenay ka qabaan lawthun astaan iyo calaamado tilmaamaya in warkiisa wax ka jiraan laakiin aan wada caddaynaynin sidaa uu yidhi astaantaasoo yaqacu bihi bisababihi lowdkaas isaga dartii ay ugu dhacayso fi nafsi naftaada sidqu ninka wax sheeganaya inuu run yahay warkuu sheegayo astaan caddaynaysa inay run tahay haddaba waa damulowth waxay fuqahada mararka qaarkood ku magacaabaan astaan iyo calaamadaa jira muujinaya dadkan la tuhunsanayee la haystaay inay ku lug leeyihiin ama qayb ka yihiin ama aanay ka dheerayn dhiigga qofkaa la dilay walidaalika mararka qaarkood fuqaha shaaficiyadu markay lowdka tacriifinayaan waxay ku leeyihiin qariinatun tuhiiru danna wa tuuqicu fi lqalbi sidqa almuddaci waa astaamiya calaamado malag ku gaarsiinaysa oo tuhun ku gaarsiinaysa naftaadana ay gelayso ninkan wuxuu sheeganaya waxbaa ka jira oo waa runtii suwar badan bay ku timaadaa cinda fuqahaai shaaficiye waxay yidhahdeen waxaa ka mid a ah qof la diloo meyda oo isagii jirkiisii wada dhan yahay ama xubno ka mida ah jirkiisii oo caddaynaya inuu qofkii xubinkan lahaa uu dhintay sida madaxii oo go-an gacan go-an ilayn keligeed ma tilmaanto qofka gacan in la gooyooo noolaada dhici karta laakiin madax go an oo yaallaa la arkay xubin xubnihiisii ka mida sida madaxa oo kaleeto oo caddayn ku filana in qofkii xubinkan lahaa uusan noolayn baa waxaa laga helay goobay dad tira kooban joogaan ama tuulo yar ha noqoto ama meel ceeloo laga cabbayo ha noqoto ama masaajid ha noqdo meelay dad tira kooban joogaan baa waxaa laga helay qof meydaa laga helay meydkaasoo uu ku yaallo astaan in la dilay ay ku taallo ama in la ciijiyey baa ka muuqda xarigii luquntiisa ama mindi iyo xabad iyo toorey ku dhacday baa ka muuqata ama wax culusoo dul saaran baa ka muuqda falkan dad baa sameeyey dadka meeshan joogana waa dad yar oo tirsan dadkaa iyo ninkana kareer koox ahaan waxoogay xurguf iyo colaad baa jirtay laba reer baa col ahaa reerkan reerahay colka ahaayeen baa qof iyagii ka mid a ah oo reerkii kale meeshoodii meyd oo yaallaa lagu arkay halkaa markaad eegto dadku waa dad kooban qofkanna waa la dilay xurguf iyo colaadina waa jirtay warkaa waxay u eg tahay intaa marka laysu geegeeyo dadkani kama baxsana dilkii qofkan taasi waa keeni kartaa waxaa kaloo keeni karta dad meel isugu yimid inay qof meyda kaga dareeraan meeshi masaajidkii baa zaxmad ka dhacday gaari baa si xooga lagu fuulayey ama lagaga degayey dadkii markay kala dareereen meeshay isugu yimid qof baa meyda nabar in la dilayna waa ka muuqdaa de qofkan isagu isma diline yaa dilay in la dilay baa muuqato astaanti iyo nabaradii baa ku yaal dad baana meeshan kula la joogay oo kala dareeray dadkii waa la yaqaan warku waxaa weeye dadkaasi kasiya kama kii ay noqotaba qofkan dhiiggiisu kama baxsan oo kama dheera waxay noqon kartaa laba qolaa islaayey ama laba kooxood baa dagaal dhex maray dagaalkii gacan baa la isula tegay ama rasaas baa la ysku furay labadii dhinac midkood baa markii goobtii laga kacay baa rag ka dhintay meyd qoyan baa yaallo oo meyd waa hore ahaa maaha labadana meeshana dagaal baa ka dhacay qoladii qofku ka dhintay yay u badan tahay inuu qofka ka dilay waa dhici kartaa waagu hore seefaa la ysla dhici jiray nin dadkiisiya ah inuu ku dhuftay waa dhici kartaa laakiin xaggay u badan tahay dadkay islaynayeen bay u badan tahay qoladii haddaba wax laga dilay mooyeen kuwa kale waa astaan iyo raad la tix raaci karo in iyagu ninka dileen waxaa ka mida bay yidhaahdaan qof maydaan u nimid waxaa ag jooga nin mindi haysto mindidii dhiig ka da-ayo gooruu ku dhufanaya lama arkaynin waxaas taanahoo kaloo caddaynaysa in qof kala uu dhici kara inuu falkan geystayna meesha kuma hayno isna waa inkiray anuma dirin buleeyahay mindidana kuma dhufanin meeshuu maan ka qaaday ama jirkiisa dhan dhiig baa ku yaalla astaamadii iyo calaamaddaasi waxay tilmaanaysaa annahu tilmaanaysa annahu huwa qofka wax dilay inuu yahay lakiin hadday astaan iyo calaamad kala jirto waxaa dhici karta qofkii mindi buu haystaa qofkana dhiig baa ku yaallo waa galgalanayaa ama waaba la dilay laakiin nin baa sii cararaya isaga laftiisu hubaysan baa meeshii kasii cararaya wuxuu yidhi qayladan ku soo ordee wakaa ninkii dilay sii cararaya waxaad dhihi kartaa lalahay ninkan wuxuu istaagay dembi muuse qabine ninkaa cararay amuya waa astaan astaantii burin karta oo ka hor iman karta dib baa wax ka tilmaami doonaa kuwa noocaas ninka sidaas oo kaleeta isaguna inkirsan isagana waa la dhihi karaa niyow astaantani waxay tusaysaa ninkan dhiiggiisa inaad ku lug leedahay waxaa kaloo kamida yidhaahdaan qofkan dilkiisa qof baa lagu markhaati kacay laakiin dadka markhaatigii markhaatigii sharcan wax lagu salayn jiray maaha caruur yar yara baa meeshii meydkii marka lagu soo diday waxay dhaheen hebel baa dilay oo ka cararay caruur yar yaroo sibyaana markhaatigooda wax laguma dhiso laakiin lows iyo calaamad weeye intaasoo caruura waxay u yidhaahdeen ninkanaa dilay waxyaaba saas oo kaleeta ah waxaa ka mida bay sheegaan oo kaleeta mararka qaarkood fuqahada shaaficiyadu in dadkii warka laysla dhexmarayoo dhan ninkii hebelaa hebel baa dilay baa laleeyahay anaad joogay lama hayo wax markhaati noqda lama hayo munaasabad iyo sababuu ku dilay lama garanayo laakiin dadkii afkoodii yar iyo weynba waxaa uun laleeyahay hebel baa dilay tuhum bay dhalin kartaa ninku hadduusan dilin dadkao dhan hebel baa dilay maxaa ka yeersiiyey astaamaha noocaasihi waxay noqon karaan raad la tix raaci karo oo qofkii loo qabsado adiladeedu waxay yidhaahdeen laba daliilba way leedahay min alkitaabi wa min asunati labadaba amaa kitaabka qur-aanka ah qisatu yuusuf bay u daliishadeen markii ay gabadhiintu u soo galay fastabaqa albaaba waqadat qamiisahu min duburin waalfa yaa sayidahaa lada lbaab markii ay ninkii odayga ay ku arkeen iyadoo la is-eryanayo bay hadalka kala horreyso maa jazaau man araada an yafcala fii ahlika suwan ilaa an yusjana aw cadaabun aliim isna waa doodo waa isdifaacayo hirawadatii can nafsii shaahidkii hadlay ama aynu niraana sabi yaroo hadlay buu ahaa ama nin oday oo caaqil oo meesha ka tala bixiyey buu ahaaye in ninkii wax ku xukumay xukunkaa latix raacayna sax iyo xaq iyo sawaab ahaa oo yuusuf uu beri ahaa astaantaana lagu gartay ayaa qur-aanku sheegay wuxuu yidhi in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fa wahuwa min alkaadibiin haddaad isagoo xagga hore ka jexjeexan aragto nin weerar ahaayoo layska iska maradu halkaasaa uga dilacday dheh wain kaana qamiisuhu qudda min duburin fakadabat huwa min asaadiqiin haddiise shaatigu dhabarka ka dilaacsan yahay nin cararayo lasoo qabsanayay baa dhabarka laga qabsadaa waan cararayey halkanaana ijeexan iyo weerar buu igu soo ahaa dhabarkaanan qamaradiisii ka jiidoon ka jeexay isma leh laakiin caddayn ku filan ma ahee sidii lawdkii wey amaa sunnadu nabigaa sidaa yeelay calayhi salaatu wasalaam laba ninoo reer ansaareeda ah baa khaybar oo yuhuuddii khaybar oo heshiis kor laga yahay weligoodna hoosta utun iyo colaad iska qabay bay beerihii tageen beertii markay tageen la dhex wareegayey bay labadoodii kala baxeen ninna xaggaasuu u dhex wareegay ninna xaggaasuu u baxay mid baa ninkii kale waxoogay markuu waayey soo raadiyey hebelow suu lahaa ninkii oo firiqleynaya oo galgalanaya oo la gowracay cidnana aynan la joogin buu yimid nafar bini aadama lama joogo ninkiina waa gowracan yahoo waa galgalanaya wahuwa yatashaxaqu fii damihi naftu weli kama bixinba laakiin waa nin gowracane nin gowracan maa kula hadlo ninkii wuu aasay nabigana waa u yimid sala allahu alah ali wasalam reerkooduu yimid laba ninoo ka waaweyn buu soo kaxeeyin dhalinyaruu ahaa nabigaa loo yii ala slam warran baa layihi adiga inuu waraabo markuu dabacay nabiga afdhabay oo aamusiiyey akhyaar kaa waa yeelsan baa joogtee horta hadalka iyagaa sii weyi kabir kabir ama kubara weynida sii weynida weynee saa darteed majaalista haddii laysugu yimaado hadalka furitaan iyo ku horayn Eh, cuqaashiyo ciroolka waayeelkaa leh intaanay caruurta dhallinyara yararkaa hadlin laakiin waayahan dambe wax waxaysu ogol baaba la waayaba calaa kuli xaal adaabu lmajaalista loogu dara taas way warrameen markii dambe isagay faahfaahintii xogogaal ahaa ee ku soo wareegtay nabigu cala salaam wuxuu ku yidhi nimankii reer yahuud ahaa imaa an yaduu saaxibakum wa imaa an yu'dinuu bixarbin inay dagaal ku dhawaaqaan iyo ninkii magtiisa inay bixiyaan labadaa mid wey markaasuu wuxuu ku yidhi isagii nimankiibuu waraaq u diray nabigu alai salaam way soo jawaabeenoo waxay dhaheen mana aanaan arag mana aanaan urin mana aanaan dilin warna uma hayna ninka wax ku dhacay nimankii buu yeeraa nabigu alai slam wuxuu yidhi waraadha intaad dhaarataan ninka magtiisii qaata waxay yidhahdeen maba aanaan goobjoog ahayn wax goobjoog ahana maanan anage seen isaga dhaarannaa wuxuu yidhi haddaba iyagu ha idiin dhaartaan oo qola aan ilaahayba rumaysnayn dhaartooda seenu aaminaa waan ugu kalsoonaanaa bay yidhaahdeen nabigu casab isagaa magtiisii siiyey min ibili sadaqati buu ka siiyey qisadaa waxay tilmaamaysaa ninkeeda reerkana hoostana col baa laga ahaa iyaga dhexdoodaana lagu dilay meeshiina iyaga unbaa joogay laakiin lama arkaynin waa un tuuladii labada reer ee colka ahayd nin meyd oo reerkii kalaa laga dhexelay wey saas darteed haddii ay la xiriirsato bidacwa demi dhiigga sheegashadiisa aada sheeganaysay lawsun calaamad iyo astaan baa la xiriirta yaqacu uu ku dhacaya fi nafsi nafta bihi bisababi lawsi calaamadaa iyo astaamaha ku xeeran dartood sidqu lmuddaci ninkan wax sheeganaya ee dacwoonaya inay runtii tahay bay kula badanaysaa xalafa almuddaci ninkii sheeganayay wuxuu dhaaranayaa khamsiina yamiinan konton jeer buu dhaaranayaa wastaxaqa wuxuu mudanayaa addiyata mag buu mudanayaa halkan wuxuu tilmaamayaa marka koobaad waxaa taqiinay in dhaartu albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar qofka wax inkiree wax loo haystaa dhaarta lahaan jiray masaladani waa ka duwan tahay marka maadaama ninkii mudaciga ahaa asal ahaan waxaa lagu yaqaanaa waa qowlka mujaradka ka ah wax daliiloo lagu filaada asalkii baraaadana khilaafsan saa darteed baa dhaar maxaa la yidhaahdaa isagaa asalkii khilaafay oo qofuusan waxba ku lahaan jirin waxbaan kuleeyaha yidhi laakiin qariinadan iyo astaantani markay xoogaysay nin waxleh buu ekaaday asalkii in la khilaafana astaamo tilmaamayaa la helay isagaa dhaartii la siiye marka waa xaaladaha mudacigu uu dhaarta ka hor mudanayo mudacaa calayhi ee cumuumka xadiidkaas albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara xaaladaha laga soo istinoodae laga soo reebay wey ninka mudaciga aan ah lagu horayn ee wax sheeganaya ee dhiigga sheeganaya arrintaana waa arrinta nabigu cala salaam nimankii reer yuhuud markay soo inkireen nabigu reerkii reer ansaareed ahaa buu kaga bilaabay markaasuu wuxuu yidhi atastaxiquuna dama saaxibikum bikhamsiina yamiinan shan konton dhaarood intaad dhaarataan dhiigga saaxiibkiin ma qaadanaysaan magtiisa markaas waxay dhaheen ma dhaaran karno markaa kadib wuxuu yihi fatubriukum yahuudu yahuud baa idinku beriyeelaysa konton ka ah idinku dhaaranaysa konton qof baa mid walba hal dhaaraa la dhaarin markaa kadibna beri bay noqonayaan halkaa waxaa ka muuqata cidda lagu bilaabaya dhaarta xalafalmudaci khamsiina yamiinan waa tii nabigu sameeyey qisadii labadii ninee ilmo adeerka ahayd midkood lagu dilay ee la dhihi jiray muxayisatu ibnu mascuudin iyo cabdulaahi bni sahlin labadaasi ahaayeen wastaxaqa wuxuu mudanayaa buu yidhi addiyata makta halkaa wuxuu tilmaamayaa waa sida qowlu jamhuuri ahlilcilmi ay ku tageen in qofku haddii uu ay maanta dhaarto aan qisaasi ka waajibin qasaama qasaamo qisaas ma leh ee qasaamadu lowdkaa iyo calaamadaas mag baa la yeeshaa saasuu darteed buu nabigu calayi salaam u qoray imaa an yaduu saaxibakum aw yudinuu bixarbin ma dhinin la qisaasee wuxuu yidhi inay magtii bixiyaan ama dagaal ay noo noqoto labadaa mid weyn halkaa waxaad ka garatay qasaamadu waxaa la mudanayaaye waa mag ee qisaas kama dhalato kama laasimto waxa ka ratibnana ma aha arintaas daahirka xadiidka صaxiixeynka ku yaala riwaayada waa صaxiixeyn ima an yaduu صaaxibakum wa ima an yudinuu bixarbinto waa riwaaya صaxiixeynka ku taal oo bukhaari iyo muslim wariyeen haddaba mag haddii lagu muto su-aasha iman karta waxaa weeye yaa dhaaranaya waxaa dhaaranaya qaybna waa la ysku raacsan yahay qaybna muran baa ka taagan marka koowaad rag inuu yahay oo baaliq yahay qaangaar ah oo caaqil iyo majnuun ahayn ama isku soo duub labadaasoo mukallaf uu yahay inuu rag yahay oo mukallaf yahay oo xor yahay intaa haddii laga helo dadka dhaxalkiisii lahaa baa dhaaran inta ugu badanee la heli karana safka dhaartay soo geli sida ugu fiicani waa kontan raga in laga soo ururiyo mid waliba hal dhaara dhaarto haddii ay ka yar yihiin intaana inta ay dhaxalka ku leeyihiin baa dhaarta loogu qaybin masalada waxaa ka dhalata bay yidhaahdeen qasaamada dhaarteedu ma qaybsanto laakiin xaqa lagu mudanayo uu qaybsamaa oo kontan dhaarood ka yar waxba lagu yeelan maayo xaqa laakiin dadkii warasada ahaa qaarkood hadday diidaan dhaartii qaarna konton dhaarood dhaartaan ninka konton ka dhaartay xaqii uu dhaxalka ku lahaa unbuu qaadane xaq dhaxalkii o dhan wada qaadan maayo magta wuxuu ka mudan intuu dhaxal ahaan ugu yeelan lahaa kontankii dhaaroodna waa inuu maraa marka kontonkaa dhaarood marka la dhaarto ee magtaa la muto lowskii shuruud buu leeyahay ama si kale haddii loo dhigo waxyaaba waxaa ka jira jebin kara oo dhaartii iyo xaqii aada yeelan lahayd kuu diidi kara shuruudda waxaa ka a bay yidhaahdeen haddii manaa waxyaabaa burinaya waxaa ka mid a haddii qofkii wax lagu sheeganayay ee loo haystay ninkii mindida lagu soo qabtay inuu yahay ama qoladii meeshan gaariga iyo ka degtay ka wada degtay meesha albaabka ka wada baxday uu yahay ninkii loo haystay hadduu yidhaahdo aniga kuma jirin dadkii dadkii meesha maalinkaa joogay maba ku jirin ba anigu lowsku waxay noqotaa inuu ku jiray inuu ogol yahay laakiin uu leeyahay aniga waxba kama ogin shaqana kuma lihi amaba uu yidhaahdo ani banaankanaa la iga soo qabsaday ninkii mindida watee la qabtay ani ma ahayn waxay u baahan markaa darajo ka horeysa lawska in la maro oo la caddeeyo ariiq ilbayina markhaati lagu caddeeyo ninkan inuu ahaa ninkii mindida watay dhiiggalee la qabtay ama dadkii meesha joogay inuu ku jiro ee la haysto taa haddii la cadayn waayo de baabulqasaama maba geli kartaba haddii kale nimba intuu iska soo qabsado dadkii uu ku jiray iska dheeraa soo cadee dadkiinu ku jiray ninkii lagu qabtay arrintaasi isaga inuu ahaa markaa kadib bay lowdkii iyo baabulqasaamadii ay geli kartaabay yidhaahdeen waxaa kaloo burin kara xaqaaga dadkiini dhaxalka lahaa haddii warkiinu iska hor yimaado oo ninuu yidhaahda annaga nimankanaan u haysana ama ninkan nina yidhahda maye beentii weeye kaas weeye ninka dilay ka kale yidhahda beentii weeye kaa weeye warkiina wax ka soo qaad ma laha baabulqasaamana ma soo gelaysay yidhaahdeen midda lag saddexaadi ee wax u dhimi karta waa inaan qofkii qofku uu dilay gaarba loo garanaynin haddii aad tiraahda ninkani labadaa midkood buu dilay laakiin ma kala garanayo baabulqasaama maaha ninkan uu dilay waa inaad tidhaahdo si waxa loo haystee loo qabsanayaay haa iyo maya isagii uga timaada wax la garanayaan u noqdo waxyaabahaas kale hadday dhacaan haddaba xaqaagii qasaamada waad waayi wain lam yakun hadduunan ahayn hunaaka booska iyo makaankaas lawhun calaamadiyo astaan ninkan lagu haysta haddayna jirin falyamiinu dhaartu cala almuddacaa calayhi ninka wax lagu sheeganaya dushiisa weeyo albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara qaacidadii baa lagu noqon waayo wax qariino oo muddaciga hadalkiisa xoojinaysa ma laha waxaana soo tilmaanay culimmadan ay ku tacriifiyeen falmuddaci man qowluhu mujaradu min aslin aw curfin bisidqin yashhadu asal iyo curfi midnaba qaraan waxu markhaati kacaya mujaradaho ninku nin dabbanaan socda unbuu intuu soo qabsaday inbuu yihi dhiig baan ku leeyahay ama xool iga qabaa warya all ilaahay yaqaan warni qaamo qabaa isku aragnay ninkani asalka inuu beri ahaa weeye waanaad soo cadaysataa muddaciya kaasaa la yidhahdaa kadib wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala wa calaa qaatili الnafsi ninkii naf dilay almuxaramati la xaaraantinimeeyey dilkeeda kafaaratun kafaaraa laga rabaa cidqu raqabatin baa laga rabaa bedel leh ama khabarun limubtadain maxduufin ka dhigo wahiya cidqu raqabatin qoor in la xoreeyo weeye mu'minatin alla iyo nabigiisa rumaysay saliimatin ka badbaaday min alcuyuubi ceebaha almudirati dhibaysa fain lam yajid haddaanu helin fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba biloodoo wada jira baa laga doonayaa inuu wada socda inuu soomo halkan wuxuu mualifku ka dhigay nafta dilkeedu waa laba qaybood imaa inay bannaan tahay naftu aynan macsuumo ahayn wa imaa inay naf macsuumo oo in la dilaa ay xaraam tahay ahayd nafta macsuumada ah asal waxaa waa nafta qofka muslimka ah xadiidka ibnu cumar baana asaas u ah yidhaahdaan uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu اllah wayuqiimu الصalaata wayuutuu الzakaata faidaa facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi اlislaami wa xisaabuhum cala allahi dhiigoodiiyo naftooda in la badbaadiyo xadiid kale nabigu xajatulwadaac uu ku khudbeeyena waa tilmaamee jaabir iyo keyrka ay wariyeenoo ulaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ilaa akirkiisa saa darteed asalka nafta qofta muslimkiihi waa inay macsuumatu dami dilkeedu inuu xaaraan yahay weeye waxaa dhici karta laakiin nafta xaddii cismada inay ka baxdo saddex iyo in kalena u qaybsanto ka bixitaanka in la dilo ay bannaanaato imaa xaddan in loo dilayo wa imaa tacsiiran in loo dilo labadaba waa bannaan tahay waxaa mararka qaarkood loo dila axado waa xadiidkii ibni mascuud laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa alaain qof muslima dhiiggii ma bannaana in la daadiyo saddex ma ahane annafsu binnafsi naf buu dilay waa loo qisaasayaa waa baabkeeda waahayibu zaani isagoo hore usoo guursaday guur xalaal oo saxiixa ah. reerna soo arkay buu mid xaaraan iyo zina ku dhacay wayna ku caddaatay ama qiraal ama makhaatimide noqotaba waataariku lidiinihi almufaariqu liljamaacati ninka ridoobay ibnu cabaas xadiidkiisii bukhaari wariyey ahaa man badala diinahu faqtuluu madaxa iyo unuunka hala jaro hala dilo saddexdaa xaddan baa loo diri qaybo kaloo badanoo waxaa jira iyagana tacsiiran iyo lifasaadihim loo dilayo qaacidadana laga soo qaatay marka laysku soo ururiyo man lam yantahi fasaaduhu ilaa biqatlihi jaaza qatluhu qofkii waxyeeladiisa xal loo waayo in la dilo ma ahane waa la dili cidda dilaysa waa baab gaar arrintaa go-aaminaysa arrintaasi daahirka qur-aankana waa tilmaamay man qatala nafsan bigayri nafsin maxaa ku xiga aw fasaadin fi lardi dhulkay fasaadisay fasaadkiibay nusuustu dawaahir nusuus badani tusaalayaal badan ka sheegtay qolo waa qolyaha burcadda ah ee isbaaralayda ah bad iyo barikay joogaanba ee dadkii ka jiifi waayey ee ka harsan waayey ee suuratulmaa-ida aayadda soddon iyo saddexaad lagu sheegay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu fasal kitaabu lxuduudayna inoogu iman doontaa midka labaad ee nusuustu sheegtay waa ummaddii muslimiinta ahayd oo islaamnimo isugu duuban ninkaytuu dhex yimid inuu kala qaybiya doonaya kala qaybintaa laba weji midkay u dhacdaba isagana unuunka in la jaraa bannaan ama isaguba ha yidhaahdo hal nin baa ummadda madaxiyo mas-uulu ahaaye anigaa rabo oo qayb baan la jabayaa ha yidhaahdoo nabigu yidhi idaa buyica likhaliifatayni laba nin madaxtinimo haddii bayco lagula galo faqtuluu laakhira minhumaa kan dambe dile kan dambaa dhibkiiyo balaayada wale ama isaguba taa yuusan xataa gaarine dadkan inuu qaybiyo ujeeddadiisu ha noqoto dhibkiisii warkadaana laga waayo nabigana waa kii yidhi xadiidkii muslim iyo kayrkii wariyeen man ataakum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxidin yuriidu an yufariqa jamaacatakum faqtuluuhu riwaayat qaar fadribuu cunuqa ninkaa unuunka halla jara balaayo ka badan buu soo wadaay ninka daroogiistaha ah ee laga kari waayey ee iyadii oo miilan noqday daroogadiisu ama khamri iyo ha noqoto ama qaaduu ku jaanjaaman yahay ha noqotee isagana haddii si kale looga maaran waayo waa cudur ummadda ku fidiya joogitaankiise dan haddii loo arka isna unuunka hala jaro wey nabiguna xadiidkii jaabir iyo kayrkii waa kii ku yidhi man shariba alkhamra fajliduuhu ninkii bahasha caba shaabuuga uma in caada fajliduuhu hadduu ku noqda ku shaabuuga uma in caada ahaaliata saddex bar saddexaad uu ku noqdo fajliduuha la shaabugo akaru riwaayaati cadad sheegtay uma in caada araabicata mar afraad hadduu ku noqdo fajliduuhu ha la jeedlo qaar baa waay bay ka dhigeen qaarna waxay dhaheen uma in caad shariba alkhaamisata tashanaad hadduu cabana fadribuu cunuqahu ninka waa daroogiystoo daayarkii iyo jiilasha dambuu fasaadine kani ummadda ha la dhaafiyo waa daroogaysta mudxay oo ku gaamuro oo ku gaboobay weeye saas darteed gidaara jiifta xashiishadda meel walba la wareegta xal kale haddii loo waayo in laxaqoo xabaalaha lagu daraay tacsiiran bay u bannaan tahaye laakiin jihadii wilaayada lahayd baa taqdiirinaysa zamankeeda waxay iyo maslaxadii ku jirto inahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha badan ee dadka loo dilo waxaa ka mida nin weynoo intuu soo istaagay neef xoolaa ah kufsaday baa ka mida oo ay ku caddaatay man waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu waqtuluu lbahiimata iyadana sheegeeda yuusan harine markaaba hala gowraco hala dilo isagana waaba dhaqan xumee ninkan dadka hala dhaafiyo hadduu xoolihii usoo dhigtay hadda kan dadka hala dhaafiy isaga isagana waa xadiid nabiga ka sugan calayh isalaatu wasalaam waxaan uga jeedaa riwaayaad tira badan oo sidaasoo majmuucoodu waw fasaadin fi lardi ah baa jira dawaabitahu muhimkee la tixgeliye u baahan waxaa weeye man lahu اlxaqu wamataa goorma iyo yaa fulinaya xukumka mas'aladaasun hasalaha la fiirsado dadkaasaa markay ahal u noqdaan bay taqdiirinayaan tacsiirtan qofkan qaabka ay ugu samaynayaan laakiin asalku man lam yantahi fasaaduhu ilaa biqatlihi jaaza qatluhu saasay yidhaahdaan qaacidada nusuusta badan iyo daahirka aayadaasood ay fasirayaan oo la ysu geeyey baa qaybka ah saas darteed nafta muslimka ah haddaynan qaybtaa tacsiirka ah ama qaybtaa xuduudda soo gelin asalku macsuumo weeye ilaa fii masaa'ili tatarusi inay gaaladu duruuc difaac ka dhigtaano iyagoo muslimiinta ku soo siqaya oon waxba badbaadinaynin ay iska soo horreysiyaan waa masalo kale iyadio waa dee bayna almaslaxa walmafsada wey iyaduna nafta gaalkuna gaalku haddii uu dimi yahay muslimiinta nabadu u dhex nool ama muslimiinta kuma hoos noolee heshiis iyo nabad baa ka dhaxeeya heshiiska iyo nabadda ama ha sinaadaan garab ahaan ama muslimiintu maamul iyo awood ahaan ha hooseeyaan ama gaal dunida muslimka ku yimid inay dad muslimiinihi keeneen oy u keeneen inuu magangeliyo mutay oo wax soo arko xaaladaha haddii uu yahay isagana naftiisu waa macsuumo oo kafaara ka waajibi kafaaradu inay ka waajibta gaal iyo muslimbana aayadda suuratu nisaa baa sheegtayoo fain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun fadiyatu musallamatun ilaa ahlihi maxaa ku xiga wa taxriiru raqabatin muumina waa nin gaalaho dadkiisa nabad idinka dhaxaysay mag iyo kafaara la iska rabaa wey waa naftiisu macsuumay ahayd in la dilana ma banaanayn saa darteed buu wuxuu yihi mualifku waxaa ka waajibaya calaa qaatili nafsi اmuxaramati naftaa in la dilay xaraam ahayd muslim iyo gaal waxay dooniba ha noqotee kafaaratun baa ka waajibaysa kafaaradaasi maxay tahay qur-aankaa sheegayo cidqu raqabatin wahiya cidqu raqabatin qoor in la xoreeyo weeye muminatin <coughs> qoortaana taxriiru raqabatin muminatin naska aayadda weeye wuxuu ku daray shardi ah saliimatin ka badbaaday min alcuyuubi almudirati ceelaha ceebaha dhibaya fuqahada agtarkooda ereygaa waxay ku daraan min alcuyuubi almudirati fi lcamali qof shaqaysan kara waa inuu yahay qof gacmo go-an ama curyaanahoo fadhiyaay xorayntiisa laga aqbali maaya kafaara ahaan waa qof markaad xorayso bannaanka istaagi kara oo ismaamuli kara oo isagu wax isku fillaan kara oo shaqaysan kara oo xamaalan kara waa inuu yahay rag iyo dumarku dooniba ha noqde fain lam yajid hadduunan helin fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba biloodoo isku xigta inaad toos u wada soonto baa waajib kugu noqono aayadda weeye faman lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayni towbatan min allahi wa kaana allahu caliima xakiima wey haddaba kafaaradaasi qatligu wuxuu ahaa saddex qaybood mid gaf khaalis ah iyo mid ulakac saafi ah iyo mid labadooda u dhexeeya mid inay ka waajibayso naska qur-aanka weeye wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaطa'an waman qatala mumina khaطa'an fataxriir raqaba gafku hadduu qalad yahay oosan ka siya ulakac dilku aanu ahayn oo gaf yahay inay kafaaro ka waajibaysa waa nas kii khaطaulcamdiga ahaana in nooc khaطa ah maadaama uu ku jira midkaa la xukun yahay iyana waa itifaaq iyo ijmaac wey waxaa kuu soo haray dilka ulakaca ah culimmadu waa isku qabteen kafaaro ma ka waajibaysaa jamhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen inaan dilka ulakaca kafaaro lahayn ee qisaas ama magtii muqalladadayd haddii lagu cafiyo uu leeyahay waxayna arrintaa cuskadeen waxay dhaheen qur-aanku laba dil buu ka hadlay mid ulakaca iyo mid kamaa ku jiro kii kamaa ku jiray diye iyo kafaara la yidhi kan kalena cadaab baa loo sheegay kafaaro laguma darin mar haddii deliilku kala qaaday midna kafaaro ku daray midna aanu ku darin daynayna ku jirin baan halkaa ka garaadnay bay yidhaahdeen waxaa kaloo ay cuskadeen iyaguna wax dil waajibiyey dunuubta iyo macaasida dilka waajibisa wax kafaara gudle kumaanan arag bay yidhaahdeen sumada arag haddii la dilo oo la qisaaso itifaaqan kafaaro laguma laha sawmadan arag ninka zinaystay bacda ixsaanin haddii la dilayo oo rajmi lagu dilayaay isna kafaaro laguma laha cuquubada ugu adag ee qof la saari lahaabaa la saaray bacda alqatli laa cuquubata adduunyadan ciqaab lagu gaarsiiyooo dil ka dambaysa miyaa jira wax kastoo lagu wadaay marka u dambaysa cuquubada adduunka u adag ee qof la gaarsiiyo waa in la dila yidhahdeen tiina waa lagu xukumay ninkii intaa wax ka badan meel loo sii wadaba ma laha laakiin fuqahada shaaficiyada iyagu waxay leeyihiin kafaarada midka kalena way ka waajibi wuxuu mucaliqiinta qaarkood sheegeen xadiidka waasilata bn اasqac ee abu daawuud iyo keyrkii wariyey ee nin ninkas u dilay nabiga loo keenay ee uu yihi actiquu canhu raqabatan qoor ka xoreeya uu yihi xadiidkaasi waa daciifo ma sugna sanadkiisana nin la yidha alkhariif daylami oo daciif ah baa ku jira marka kaa shaaficiyadu ay deliishadeen waa daciif masaladana madaahirka adilada shaaficiyada fuqahadeenna waa lagaga xoog badan yahay waxaan kusoo gabagabayneynaa hal mas'ala oo kafaalada la xiriirta oo la yihahdaa tacadud اkafaara kafaaradu dhowr ma noqon kartaa laba wejba cala صaxiixi min aqwaali ahli اlcilmi kafaaradu way soo noqnoqotaa haddii kafaarada qaatilku hal qof yahay laakiin dad badan uu laayo laba qof buu dilay saddex qof buu dilay kafaaradu tadaakhul cala asaxiixi min aqwaali ahli اlcilmi ma samayso saa darteed kafaara lagaa rabaa kana kafaara lagaa rabaa inta qofee uu dila qofku mid walba kafaara laga rabaa haddii jinsigii qatligii noocii kafaaradu ka waajibaysay uu yahay waxaa labaaday kafaaradu ku tacadudaa taa cagsigeeda hadday halkii qof dhowr qofi wada dilaan oy dilkiisa wadaagaan ma hal kafaaray bixinayaan maya mid walba kafaaro gaara kafaaragud gaara laga rabaa hadday tobani nin isugu tagaan oo diyo laga qaado isagana kafaara laga doonayaayo toban kafaaray kala bixinayaan waayo kafaaradu jaanibulcuquuba waxaa u dheer jaanib cibaado inay leedahay baa u dheer wixii jaanib cibaada hadduu leeyahayna qofna qof naaib iyo wakiil kama noqda cibaadaadka saa darteed qof waliba qaybtii kaga soo aaday baa laga rabaa kafaaraduna tajazu ma galoo ma qaybsanto saa darteed dhammaanteed waa inaa iswada raacisa weeye halkaas alhamdulilah wasalaatu wasalam ala rasulila amaa su-aasha horeysa wuxuu leeyahay salaaddii maqrib baa maalin roob daayo bay iga tagtay jamaacadii oo tukanaya cishihii baan soo galay maqrib baan niyooday anigoo isleh salaad maqrib bay tukanayaan salaadoodii afar bay noqotay anna maqrib baan niyooday maxaan sameeyaa horta maqrib markaad niyooday waad saxnayd saddex markaad tukatay iyagu ragcadda afraad u kacaana taxiyaad baad u hari markaa kadib laba khiyaar baa kuu furan inaad asalaamu calaykum intaad tiraahdo cishahaagii kula xirato oo laba jamaaca kuu noqoto iyo inaad fadhiga ku sugto oo markay ataxiyaatadan kadib aada la salaamo naqsato labadaasaa kuu furan ninna halkan wuxuu leeyahy su-aal shiikhow fircown carab miyuu ahaa mise reer beni israa'iil ayuu ka soo jeeday midna ma ahayn nimanka qibdiyiinta ama aqbaata masar la yidhaahdo wuu usuul ahaan ka soo jeeday reer beni israa'iilla waa dadkii uu gumaysanayey su-aasha labaad wuxuu leeyahay nin walaalkayah ayaa wuxuu xaas ku qabaa maraykanka waxay u haysaa hal cunug marka way dacweysaa markasta iyadoo rabta inay lacagta uu shaqeeyo oo dhan ay qaadato meel kastaba dhacaya boobku waa ka jira fiiri marka wuxuu igu yidhi lacag baan soo diri ee u tag sixiroole naagta ha iga sixree marka maxaa sameeyaa sixiroole in loo tagana ma banaana sidii kale uu iskaga celinaya waa baabkeeda culimmadiiyo dadka waxgaradka ee wadanka la jooga ee garanaya caadaadka iyo dhaqanka tala weydiiyo laakiin sixiroolaha u tegiisu haddaad u tagta kufri weeye oo nabig cala slam wuxuu yihi man ataa caraafan aw kaahinan ninkii u taga nimanka wax faalfaaliya wax sheega fa sadaqahu bimaa yaquulu waxa uu leeyahay ka rumaysta faqad kafara bimaa unzila calaa muxamadin waa nin diintii nebi muxamed ku gaaloobo ku gacansayray wey hadalkaa nabiga ala slam asalka xadiidkuna waa muslim fii saxiixi marka masalada ha ku gaaloobin sabca almuubiqaa toddobada lagu halaagsamana sixirkuu ku daray daahirka qur-aankana saaxirka iyo sixirku inuu gaalnimo yahay buu sheegay walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi اlaakhirati min khalaaq ninkii waxaa faraha la galee wax ku daydaya inuusan aakhare agtiisa ilaahay waxba u oolin way ogaayeen ninkanna wuxuu leeyahy nin ayaa la xiray wuxuuna xiran yahay muddo ka badan saddex iyo toban sano inuu nool yahay inuu dhintayna wax kala caddaynaya lama hayo wuxuuna ka tegay xaasas caruur iyo xoolo iyo qaraabo sidee baa la samaynayaa waa imra'atulmafkuudi xukunkeediie xaakim iyo qaadi baa loo geyn mudduu u qaban muddadaa kadib inuu dhintay baa la xukumi xaasaskiina way ciddo tirsan xoolihiina waa la qaybsan hadduu soo baxo markaa kadib oo soo akhara toosay ii keena inshaa allahu tacaala ninayaha wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan haweenay guursada waxayna haysataa caruur agoona anna waxaan nahay nin faqiir ah haddaba ma bannaan tahay inay ka biisho ninkaas xoolaheeda ama biilkii ay ugu talagashay caruurteeda xoolaha caruurta lagu biilayo hadday xoole iyadu ay leedahay ay yihiin intaytay guursato xoolaheeda way ka biili kartaa oo iyadii qof weyno mukallafo wey haddiise ay yihiin xoola caruurtu leeyihiin ama caruurta la siiyo xoolaha kama biili karto ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama baabkeediibay soo gaar intaa khatar weeye keliya ilaahay wuxuu ogolaaday inuu nin walba isagoo tiisa la baxayo dherigi iyo raashinka biilka la ysku darsado wa in tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum walaalihiin wayta wax isku darsataan laakiin halkan sida su-aasha muuqata wax isku darsi ma yaalee wallahu yaclamu lmufsida min almuslix hadday agoonta xoolaha leeyihin usoo dhardhigtay weeyo halkan biilka doona wey isaguna islaan caruur wadata waxaa laga yaabaa si kale uma rabeene dhiilkaasuu u socdaa xoolahaagu intaa la daawiryaada salaan kadib shiikow ma jirtaa in amiiru lmu'miniin cumar bin اlkhadaab radia allaahu canhu intuu xukumay xukunka hayay uu hakiyey xadka gacangoynta sababo abaariyo gaajo jirtay la xidhiira sheekadaa waa sheekadii maxamuda dalmar maalin dhaweynta b b sida ka aqriyayay wax saliya raad sugan ma aha camr ramaadaha waa jira laakiin cumar inuu yidhi intaan ogahay ma sugna dadka xuduudaha laga daayo shiikow waa ka waa ka waa ka waa ku salaamay haye haddii aan salaam alaykum dadka waan kaa qaadi lahaa laakiin waaan ku dhaada haddii aan qof kastam ah dayn ku yeesho oo igu inkiro lacagta tartiib ma uga goosan karaa asagoo ogeyn maya ninkan lacagta inaad ku sheeganayso ood ku leedahay wax caddaynaya hadduu inkiray albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara haddaadan ba haysaninna markaad bixinaysa xoolahaagii qoraal iyo markhaati la-aan adaa bixiyey ilaahayna qur-aanka wuxuu horay inugu yidhi wax kala qorta idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu kala qorta qoraalkii iyo cadaymihii marka adiga aada samaysan weyday dexoolahaaga inaad weyday aakharo baad insha allahu tacala helaysaa sheekha iyadoon dowlad caam ah oo islaamiya uusan jirin koox gaar ah ma fulin kartaa xukun islaami oo weliba xaddulxiraabo ah wax gaar u khasisaya garan maaye waa masalo ay culimmadu isku hayaan hadday jamaaca xoog badan ay jirto oo awooddo inay fasaadka ka hor tagto inay arrintaas samayn karaan rag badan oo culimmoa ka hadlay sida imaamulxaramayn fii khiyaai lumam fii iltiyaasi lumam kitaabka la yidhaahdo imaam ah, ibnu qudaamaba uu ku ishaaray fi lmuqni fii kitaabi ljihaadi uu ku tilmaamay ama islaam ibn taymiyaba fii majmuuci lfataawa meela dhowra uu kaga hadlay sheekh waxaan rabaa in aad wax iiga sheegto mas'alo ku saabsan qur-aanka meel khaas ah ma isku akrin karaa sida mara yaasiin igu akriya inaan dhaho sideedaba qur-aanka markaad gay qayb gaara ah, keliya ka dooranayso hase ahaatee waxaa intaana ka akhriyayso mid waxaan u malaynaya waan isla ogolah waxaad gaarkan ugu xilatay baa jira waxaan uga jeedaa waxa aad ka rumaysan tahay baa jiro mare yaasiin ay qaban karto laakiin qur-aan kale haddii la mareeyo uusan qabanaynin caqliga saxiixayhi waxaad kan kun jeer halaygu akriya aad u tiri waxaad ka rumaysan tahay keligii inuu tali karaa jira arrinta haddaad daliil u haysana de way bannaan tahay haddaan daliil loo hayninna waa ictiqaad faasidahe warkaa ayuusan kuu soo dhuumanin camalkaagana waa qur-aan waxaad la macaamilaysee bidaca buu gelayaa gabdhaha muslimaadka ah haddii aanay safrayn suuqa ma ka shaqaysan karaan way ka shaqaysan karaan aadaabtii iyagoo ilaalinaya xilligii nabiga ala slam beerahana waa soo goosan jireen darahood iyo shaqadoodana waa qabsan jireen xushmaddii iyo asturaantii iyo aadaabtii iyo anshax wanaaggii inay ilaaliyaan baa laga doonayaa waxaynu soo marnay in ninkii nin u dilaa kas uu magta keligii bixinaayo soomaaliduna way la bixiyaan haddaan diido ka waran haddaad diidda sharcan xaq laguguma laha dadkan la bixinaya hadday iyagu ku ixsaanfalaanoo ay iyagu ku taageerayaan cidna cid ha taageerin sharcigu ma dhaho qof baad ka wada qaadi kartaa kartaayoo anaa idin siinay iska sii daayaad dhihi kartaa laakiin qasab sharcan laguguma laho siday tii gefkayda haddaad diiddo aakhare dembi lagu qabsan maayo adiga kolkaa waxaad kala maashaanba walaashaydii walaa walaashaydii buli waxay guursatay nin gaal ah haddaan dilo maxay ka qabtaa shareecada islaamku ninka wuxuu qadiyadani xadda dilitaanka iyo xuduuddu xukum iyo maxkamad iyo sulto islaami ah baa iska leh xuduudda sharcigu qofku wuxuu doonayo sharciga wuu dacwoodaaye xukunka fulintiisa isagu xaglaha iyo gacanta kuma wato baabkaana waxaa loo xiray inuusan nin waliba nin intuu yidhaahda xad buu galay xogay xurgufoo ka dhaxaysay uusan uxaa mindiye raacinin oosan daadka u qaatiinin adigu dacwad baad leedahay nidaamkii islaami aada leedahay inaad keento tallaaba ka qaadkeedana xaq uma lihid guurka ay guursatay ma dilbaa mise ma aha xaalado badan buu yeelan karaaye xukunka maxkamadaad geysay baa xaaladaha faahfaahinteeda iska leh ninkan wuxuu leeyahay ninbaa wuxuu weydiina weydiinayaa lacagta gobolaha lagu hormariyo c d f ta miya lacagta c d f wadanka laga yihahda miyaa lagu hormariyo ee magaceeda la yihahda ha c d f ninkii la siiyo oo dhaho wax ku oo la dhaho wax ku dhis ma u xalaalbaa mise waa xaaraan arrintaasi de waa lacag mujtamaca haddii wax wanaagsan loogu qabanayo shaqadaad qabanaysana shaqo xalaala ay tahay way bannaan tahay dhib ma laha laakiin shaqo xun ku qabana lama ogola adna khiyaaniya musuq maasuq kuuma bannaana ninka qaybinayay inaad saami iyo shaar ugu darto mashruuca iyo brojectiga markaad soo gudbinaysana sida waxaan u nt hay-aduhu ku shaqeeyaan oo kaleeto ah iyana kuma bannaana sheekh sidey ku dhacday in jaabir radi allaahu canhu uusan guurkiisa nabiga sala allahu alayh ali wasalam ogaanin oo qof kale u meheriyo iyadoo aan ognahay inay saxaabadu aada u jeclaayeen nabiga sal l slam wareedha curfigaa kaa maqane nabigu jaabir keliya ma ahane cabdiraxmaan ibni cawf warwaa sidee maalmahan see tahay markuu yidhi wakiili waan guursaday gabadh reer ansaaraan guursadayo calaa wasni nawaatin min dahabin baan meer uga dhigay awli mulan gushaatin waakiilahaa in wadaadka meherka lala soo socodsiiyo waa wax gadaal ka yimidoo caamadii badatayna lagu xakamaynayey waxoogay biil iyo mushaarna laga heli jiray marka qadiyadaas nabiga ala slam caadina ma ahayn curfiga sharcigana ma ahayn cid baa guursanaysiiyo walaayadeed in nabigu xukum sharciga oo la xiriira la weydiinayo ama isaguba walaayada raadkeedu soo gala maahane cidii lama soo aadi jirin hadda wadaadka magaalada joogay guurkii uusan joogintu wax waa dambeena soo galay weeye laakiin ninkii bil ka qaadanaya sax u samaynaya halaiska siiyo shiikhow waaba qabiilkayga iyo qabiil kale baa isdagaalay anna gaari baan waday maalin baan gaarigayga ciidan iyo qalab ku qaaday anigoo gurmad ah waana laga yaabaa inay ciidankii iyo qalabkii aan siday wax lagu dilay maxaan yeelaa towba iyo istikfaar samee haddaad wax lagu dilay og tahayna shariikun fi limi waalmacsiyati baa tahaye ilaahay u towbadkeen dib dambana waxaasoo kale iska ilaali ninbaa wiilkiisa dilay diyadiisa yaa laga qaadayaa yaase la siinayaa hadduu kasu diray isagaa laga qaadayaa marnaba se kasiya ka martoona isagu dhaxalka waxba kuma laha laa yariu lqaatilu shay-an waxbana dhaxal ma dhaxlo laa yariu lqaatilu haddii lagu yihi laadu waa naafiya yariuna waa ficil ficilkuna fii qismi wa siyaaqi nakiraat buu galaa waxaad tidhaahdaa nakiratun waqacat fii siyaaqi nafyi tufiid cumuuma dhe marka ilaa cumuumka shardigaa maahane cinda shaaficiyati mutaakhiriintooda inta kaleo dhan cumumka xoog badan weeye dhaxalka waba kuma leh su-aasha labaad qof baa gacantiisa xaddu sariqa looga jaray kadibna dhiigbax buu u dhintay madiyuu leeyahay mise waa hadur maya